الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل cashirkani waa cashirkii lixaad ee darsigeennii safiinatu salaax mualifku raximah llahu tacaala halkan wuxuu kaga hadli doonaa mubdilaati salaa horeyna waa kii mualifka inoogu soo sheegay in qofka mukalafka ah ee muslimka ah waxa u horreeyay waajib ku ah inay tahay in uu barto labada shahaadatayn macnahooda ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna moxameda rasuul اllah kadibna inay waajib ku tahay inuu barto shuruudaha salaada iyo arkaanteeda iyo waxyaabaha buriya saddexdaa inuu barto xagga salaadda dabeed mualifku ka hadlay shuruuddii salaadda oo wuxuu ka dhigay labiyo wayna soo dhaafta wuxuu ka dhigay labiyo wayna soo dhaaftay wuxuu ka hadlay arkaantii salaadda oo wuxuu ka dhigay sagaaliyo waa ka soo baxday halkanna wuxuu kaga hadlayaa mubdilaat asala salaadda waxyaabaha buriya adigana labiyo toban buu ka dhigaya wa amaa mubطilaatu salaa salaadda waxyaabaha buriya ama jabiya fahnaa cashara waa labiyo toban marka la leeyahay mubطilaatu salaa waa wax kasta oo salaada buriya uu noo imaan doonaa haddii qofku la yimaado laba mid weeye intuuna salaada gelin buuba mubdilkaasi ku dheehnaa qofkii oo shaygaa salaada burinaya intuuna salaada gelin ayuuba ku dheehnaa oo uu ku jiray iyo in salaada oo isagoo ku jira mubdilkii uu ku yimaado labadaa mid weeye hadduun intuuna salaada gelin mubdilkii uu ku dheehan yahay tusaale ahaan qofkii cawradiisiiba ma asturo amaba ahaaradii ma qabo salaadiisii maba guntamaysaba ma dhahayno salaadiisi baa buraysa ma guntamayso haddii ay ku timaaddo mubdilaadkii asaga oo salaadii ku jira mid ka mida ah mubdilaadka ku yimaado salaaddii way jabaysaa halkaas salaadiisi ku buraysaa marka mubdilaadkaas mualifku wuxuu ka dhigay labiyo toban alwalu mubdilka koobaad faqdu sharطin min shuruuطiha waa in la waayo mid ka mid ah shuruudihii salaada alinay cashara ee labiyo tobanka ahaa in la waayo macnaha qofkii uu ka tago mid ka mid ah shuruudihii salaada ee soo xusnay ee labiyo tobanka ahaa camdan ogaan uu uga tago walow biikraahin haba lagu qasbe e macnaa qofkani ma hilmaansano ogaan buu sameeyey laakiin haddii la doono haba lagu qasbe aw amase sahwan hilmaan haba u sameeye e. aw amase jahlan garasho aqoon ooma leh waxaan inuu salaaddu ku burayso jaahil buu waxa weeyaan salaaddii way ka buraysaa haddii uu ka tago shardi ka mid ah shuruudihii salaadda ee hadda ka hor inoo soo xusay ee labiyo tobanka ahaa ee ka ahayd in qofkii uu nijaasadii ka daahir yahay amaba xadadkii uu daahir ka yahay inuu cawradii asturo qibladii inuu qaabilo in wakhtigii uu galo iyo shuruudihii kale faraha badnaa ee mualifka noo soo tiriyey mid ka ah shuruudahaas haddii uu ka tago salaadaasi way burtay qofkii isaga oo salaadii ku jira ayay nijaaso ku timid nijaasaa maradiisii kusoo duushay nijaasadii dee maradii iskama bixin karo waa inuu salaadii ka baxo may noqonaysaa oo iska maydhaan salaadiisii way burtay maadaama uu nijaaso ku dhahmay cawradiisii baa faydantay maradiina deg deg iskuma iskuma celin karo dabeeshii baaba ka tuurtay oo ka fogeysay salaadiisii way burtay ibladiibuu ka baydoo dhinacan qiblada ah buu ujeestay asagoo salaadii ku jira laabtiisii baa qiblada ka jeesatay salaadiisii way burtay wahaakada shuruudii kale ee salaaday lasoo dhaafay oo dhan mid ka mid ah haddii uu sameeyo kas ama kama ama wuu u qastay ulakac buu u sameeyey amaba wuu hilmaansanaa amaba waa lagu qasbayba intay doontaba ha noqote ee salaadu way buraysaa hadda shuruudda iska eg shuruudda waa la adkeeyey bal eg xataa waxaa la idhi xataa hadduu hilmaansan yahay qofkii hilmaanka ataa lagu cudub dayra xataa hadduu jaahil ka yahay uusan garanaynin inuu waxaan salaada burinayo shuruuddii salaada mid ka mida uu ka tegey salaaddiis way ku buraysaa waa shuruudaha salaada maxaa yeelay bay dhaheen fuqahadu shuruuddu waa axkaamta wadciga ayay ka mid tahay akaamta wadciga akaamta waa labo akaam takliifiya akaam wadciyaa usuliqiga laga hadlaayo axkaamta takliifiyada waa kuwaan garanayno ee ahaa shayga inuu yahay waajib ama sunno ama makruuh ama xaaraan ama mubaax waa axkaamtii fiqigu ka hadlayade ee shanta ahayd kuwaas qofka jaahilka ah ama qofka hilmaansan waa lagu cudur daaraa masaail fara badan laakiin axkaamta wadcigu way ka duwan tahay axkaamta wadcigu maxay tahay shaygu inuu ahaado shardi ama sabab ama maanic ama wixii ka dhigayay saxiix ama faasid ka dhigayay shuruudaha yani waxyaabahaas oo shuruuduhu ka mid yihiin iyo asbaabtii iyo mawaanicdii qof jaahil ah lagu cudur daari maayo qof hilmaansana lagu cudur daari maayo qofkii salaaddii markuu ka baxay ayuunbuu ogaaday maradiisii uu ku tukaday inay ahayd mara nijaas ah maba ogeynba waa loo sheegay war maradaad ku tukatay nijaas bay ahayd war maba ogeyne salaadaha soo celiyo salaadaasi ma asixin markii uu salaada tukaday kadib unbuu ogaaday meel aan qibladan ahayn uu tukaday salaadaasi ma jirin waa inuu soo celiyaa markuu salaaddii ka baxay ayuunbuu arkay in cawradiisii qayb ka mid ay qaawanayd oo maridiisii ay duleyshanay tusaale ahaan xagga bawdyada oo kale salaaddaa waa inuu soo celiyaa haddamaba ogeynba qofkani waaba lagu qasbayoo qof baa ku qasbay inuu salaada asagoo ku jira uu nijaaso uu gacanta la galo ama uu taabto isagoo salaada ku jira waa lagu qasbay salaadiisi way buraysaa dembise ma leh dembigii waa laga kor yeelay laakiin waxaan ka hadlayna waxa wayaan salaadiisi way buraysaa maadaama shardi shuruudi ka mida la waayo waaya aani mubطilka labaad ee salaada burinaya faqdu ruknin rukni in la waayo oo min arkaanihaa salaada arkaanteedii ka mid ah aلtiscata caشhara ee sagaal iyo tobanka ahaa camdan kas ama ogaan loo waayo oo macnaa qofkii kas buu oga tegay iyo olakac ayuu oga tegey rukni ka mid ah arkaantii salaada fain kaana sahwan haddii uu yahay ruknigaasi ka tegitaankiisii sahwan liajli sahwin hilmaan uu hilmaansanaa qofkii ataa bihi wuu la imaanayaa ruknigaas idaa dakarahu markii uu xusuusto walaa yuxsabu lamana xisaabinayo maa facalahu waxuu sameeyey bacda almatruuki wixii uu ka tegey kadib wuxuu sameeyey lama xisaabinayo xataa yatiya bihi ilaa uu kala yimaado shaygii uu ka tegey ee rukniga ahaa mualifku wuxuu leeyahay haddii uu ka tago rukni arkaantii salaada ka mid ah ee sagaal iyo tobanka hore usoo xusnay oo uu kas oga tago waxa weeyaan salaadaasi way buraysaa waa haddii kas oga tago kan waa la kala qaaday bal eg hadda arkaantii waa la kala qaaday inuu kas oga tago iyo lakac iyo inuu hilmaan oga tago haddii uu hilmaan oga tago waa macduur salaaddii ma burayso ee waxaa leeyahay hala yimaadaan leeyahay rugni uu ka tegey hala yimaado laakiin hadduu badrheedh oga tegey salaaddii way buraysaa tusaale ahaan qofkii rukuucdii buuba ka tegeyba ogaan buu oga tegey rukuucdii uu iska sujuudo salaaddii way buraysaa labadii sujuudood mid ahaan buu badrheedh oga tegey way buraysaa salaaddii haddiise uu hilmaan ooga tegey waxaa la leeyahay wixii ka dambeeyey matruuga rukniga aad ka tagtay la xisaabin maayo ilaa aad kala timaado maa bacda almatruuki lahwan waa kii uu manhaajku lahaa wixii uu qofkii ka tegey ruknigu ka tegey wixii ka dambeeyey waxba laga soo qaadi maayo waa lahwi tusaale ahaan qofkii isagoo ehm, taagan ayuu hilmaamay rukuucdii iska maqnaaba dukaankiisii iyo hawlihiisa adduunyo ayaa qaadayoo sujuudi buu la dhacay asagoo sujuudi ku jira ayuu soo xusuustay inuu ka tegey sujuuddaas la xisaabin maayo waxaa laga rabaa markaaba inuu deg u kaco oo rukuucdii la yimaado haddii uu laba sujuudood xataa la yimaado oo uu kaco uu kadib soo xusuusto waxaasoo dhan la xisaabin maayo wax kasoo qaad male markaasaa laga rabaa inuu rukuuco oo haddana labada sujuudood dib oo la yimaado sujuudihii hore wax kasoo qaad male haddii ka waran uusan soo xusuusanin qofkii ilaa uu ka gaadho ruknigii uu hilmaamay mid la mid ah rukuucdii buu ka tegey uu hilmaamay markii uu labadii sujuudood ka soo kacay ee uu istaag haddana ragcaddii labaad ee uu sujuu rukuucii la yimid ayuu soo xusuustay ragcaddii hore uu soo dhaafay inuu rukuucdeedii ka tegay marka waxaan leenahay rukuucdani waxay kabaysaa rukuucdii hore rukuucdani waxay kabaysaa rukuucdii hore booskeedii gelaysaa kadibna intii kalead ku dhammaystiraysaa wixii hore la timidna iska ilow iska ilow wixii rukuucda ka dambeeyey sujuudihii iyo istaagii iyo faatixada akhrisay waxaasoo dhan iska ilow wax ka jira ma jiro iminka rukuucdan waxay xisaabsan tahay ragcaddii hore waaya faqdu ahaani mubطilka labaadi waxaa weeye faqdu ruknin rukni in la waayo oo min arkaaniha salaada arkaanteedii ka mid ah tiscata cashara ee sagaaliyo tobanka ahaa camdan badrheedh uu qofkii oga tago fain kana sahwa haddii haddaba hilmaan oga tegey ataa bihi ruknigii wuu la imaanayaa idaa dakarahu mar alla markuu soo xusuusto meeshuu soo xusuustaba waxaa laga rabaa deg deg inuu ugu soo laabto hadduu deg deg ugu soo laaban waayo siday noo imaan doontaa salaadiisii way buraysaa isagoo sujuuddii ku jira ayuu soo xusuustay inuu rukuucdii ka tegey deg baa la rabaa kaco hadduu deg deg u kici waayo way buraysaa waynoo imaan doonta walaa yuxsabu lama xisaabinayo maa facalahu wuxuu sameeyey bacda almatruki rukniguu ka tegey wixii ka dambeeyey la xisaabin maayo xataa ya'tiya bihi ilaa ruknigii uu ka tegey la yimaado ahaali mubtilka saddexaad ee ziyaadatu ruknin rukni inuu kordhiyo weeye ama uu siyaadiyo oo min arkaaniha salaadda arkaanteedii ka ah alficliyati ee falka ahayd jawaarixda ama laga samaynayay arkaanta waa kaan saddex usoo qaybinoo rukni qalbi ah iyo arkaan qawli ah iyo arkaan ficli ah tani waa tii ficliga ahayd rukni ficli ah hadduu siyaadiyo aw amase ityaanu niyati niyadii uu la yimaado aw amase takbiirat اlixraami takbiirat alixraamkii uu la yimaado aw amase asalaami salaantii uu la yimaado fii gayri maxallihi meelaan meeshiisa ahayn camdan badheedh iyo ogaan ula yimaado fain kaana hadduu yahay sahwan hilmaan buu oo la yimid wixii aan soo xusnay aw amase zaada wuxuu siyaadiyey hayra maa dukira wixii lasoo xusay waxaan ahayn oo min alarkaani arkaantii ah wuxuu ka wada halka arkaan qowligu siyaadiyey camdan bareed buu u siyaadiyey arkaantii qowliga ahayd aw amase sahwan hilmaan buu u siyaadiyey lam tabطul ma burayso salaadiisu mualifku u kala qaaday arkaantii oo wuxuu idhi haddii rukni ficli ah uu siyaadiyo iyo haddii rukni qawlia uu siyaadiyo way kala duwanta rukni ficli ah haddii uu siyaadiyo ukas iyo badheeg uu siyaadiyo salaaddiisi way buraysaa tusaale ahaan qofkii labaad buu rukuucay rukuuc labaad ayuu la yimid salaaddiisii way sujuud saddexaad buu la yimid salaaddiisii way ragcaddii koobaad markii uu tukaday buu iska fadhiistay fadhi dheeraaduu soo kordhiyey oon meeshiisi ahaynba salaaddii way buraysaa waa ficli salaaddii ku buraysaa waa haddii bayadh uu sameeyo haddii sahilmaan uu u sameeyo salaaddii kuma burayso ruknigii ficliga ahaa haddii hilmaan u sameeyo qofkii ragcaddii koobaad markuu tukaday ayuu iska fadhiistay fadhigaas waa ziyaado laakiin qofku uu hilmaansan yahay oo sahgu ku jiraayo wuxuu moodaya ragcaddii labaad inay u tahay dib buu ka xusuustay markuu adxiyadka dhameey kadib buu xusuustay wuu kacay salaadiis ma burayso waxaa laga hadlaya hadduu badheed iska fadhiisto ama rukuuc labaad buu rukuucay qofka hadduu rukuuc labaad la yimaado asagoo hilmaansan salaadiis buri mayso waxaan ka hadlaynaa hadduu badheer oo la yimaado ama arkaantii qawliga ahayd mualifkii wuu kala qaaday arkaan qawli ahoo haddii la siyaadiyo meel aan meesheeda ahayn buri salaadii burinaysa iyo qaaraa burinaya kuwa burinaya meel aan meesheeda ahayn hadii la siyaadiyo waxaa weeyaan takbiirat اlixraam allahu akbartii salaadda lagu xidhanayey ayuu kula yimaadey meel aan meesheedii ahayn oo ragcaddii labaad markii uu usoo istaagay ayuu iska yidhi takbiirat ixraam buu niyeystay allahu akbar maaha takbiiradii lagu soo kacayay takbiirata intiqaalkii ma aha wuxuuba niyeystay inuu salaadii xidho mar labaad allahu akbar salaada soo buraysa asagoo atixeed ku fadhiis fadhiga ayuu takbiirta exraama ama asagoo ragcaddii koowaad ku jira ayuu salaamu naqsi la assalaamu calaykum waraxmat ullah way buraysaa takbiirat lexraamkii iyo salaamu naqsigii haddii uu la yimaado salaaddii way buraysaa meelaan meesheed kadalika niyadii ayuu mar labaad la isagoo salaadii dhexdeeda ragcad labaad ku jira ayuu mar labaad salaadii niyeystay salaadii hadda waa qalbiga u ad afka waxaa kama dhigin qalbigu ka niyeystay way ku buraysaa salaadiisu laakiin arkaantii kale ee qawliga ahayd hadduu meelaan meesheeda ahayn la yimaado laba un baa inoo soo hadhay hadda faatixadii iyo waxaa inoo soo hadhay soo ma aha iyo taxiyaadkii oo la akriyo haddii meel aan meeshoodii ahayn uu akriyo faatixadii maalan faatixadii markii uu akriyey kadib bu bar labaad ku soo celiyey de faatixada labaad looma baahnaba salaadiis ma buraysa ma burayso atixiyaadkii markuu akriyo mar labaad ku soo celiyey salaadiis ma buraysa ma burayso bal hadda eeg waa la kala qaaday arkaantii arkaan ficlihoo nadmiga salaadaba iyo hay-adeedii bedelaysa rukuuc labaad hadduu kusoo daro qofki hay-adii salaada dhammayd baa isbedelaysa laakiin haddii atixiyaadkii uu kusoo laba celiyo ama faatixadii wax isbedelo oo qumanoo muuqda ma jiro ayib salaamunaqsigii salaam naqsigii de salaada lagaga baxaa takbiirat اlixraam takbirat ixraam salaada lagu galaa kuwa ayagu naga saar kuwa halkaa naga dhig way ka duwan yihiin haa salliga nabiga alayh الsalaatu wasalaam asna waa arkaantii ku jiray salliga nabigana waa un la mido asna hadduu kusoo celiyo salaadi ku buri mayso laakiin dabcan waa makruuh makruuh wey aلثaaliثu ka saddexaadi ziyaadaةu ruknin rukni in la siyaadiye weeye min arkaaniha salaada arkaanteedii ka mid ah alficliyati ee ficliga ahayd ee afcaasha ahayd aw amase ityaanu niyati niyadii in lala yimaado aw amase takbiiraة اإxraami takbiiraة اlixraam in lala yimaado aw asalaami ama salaamo naqsigii intanba niyadii iyo takbiirat اlixraamkii iyo salaamo naqsigii iyo kuwii aan soo sheegin arkaantii ficli ahaydba fii gayri maxalihi maya intan dambe ila kuwa kale waa ziyaade arkaantii ficliga waa ziyaadee eh, laakiin niyada iyo takbiirat ixraamka iyo salaama naqsiba fii gayri maxalihi meel aan meesheeda ahayn kula yimaado camdan bayadh oo la yimaado fain kaana hadduu yahay sahwan sahwi hadduu u sameeyey ow amase zaada uu ziyaadiyo hayra maa dukira wixii la soo sheegay oo ha arkaantii ficliga waaan oo min aarkaani arkaantii ficliga ahayd waxaan ahayn wuxuu ka wadaa arkaantii ficliga ahayd iyo arkaantii qowligahayd intii laga soo sheegay waxaan ahayn oo ahaa faatixadii iyo atixiyaadkii iyo salliga nabig alay sl slam aw amase sahwan camdan uu ola yimaado barhaadh aw sahwan ama hilmaanba ola yimaado faatixadii inuu olakacoy u soo celiyey ama salligii nabiga ama atixiyaadkii ama hilmaanba u soo celiyey lam tabtul ayay kuwaa ku buri maysa salaadu waaya araabicu mubtilka afaraadi an yataxaraka waa inuu dhaqdhaqaaqo xarakatan dhaqdhaqaaq waaxidatan oo mid qura ah mufridatan xaddii ka baxday dhaqdhaqaaq weyn buu la yimid hal marba ha ahaadee ow amase alaaثa xarakaatin saddex dhaqdhaqaaq mutawaaliyatin oo xidhiidha camdan bareer ha ahaado kaana ha ahaado aw amase sahwan hilmaan ha ahaado aw amase jahlan garasho la'aan ha ka ahaato dhaqdhaqaaqii wuxuu ka dhigay mualifku waxyaabaha salaada buriya labadan u kala qaaday dhaqdhaqaaq weyn iyo dhaqdhaqaaq yar dhaqdhaqaaqa weyn waxaa weeyaan qofkii inuu boodo oo kale kor buu u booday jirhkiisao dhan baa gelgelinaya qofkii ama darbo xoog le buu yuu sameeyo qof buu garaacay ama gidaar buu garaacay ama albaab buu xoog u garaacay hal mar ba ha garaaceen jirkiis o dhan baa dhaqdhaqaaqay taa halkaa mar bay salaada ku buraysaaba dhaqdhaqaaqaas ama se dhaqdhaqaaq weyn ma ahee waa dhaqdhaqaaq yar laakiin ugu yaraan saddex gaadhaya hal iyo laba ma jebinayo salaada hal dhaqaaq iyo laba dhaqaaqoo yar salaada ma jebinayso saddex dhaqaaq wixii gaadha oo xidhiidh ah macnaha xidhiir waxa laga wadaa isku dhowdhow isku dhowdhow baa laga wadaa ayaa salaaddii burinaysa hadduu doono camdiba ha u sameeyo ulakac ama sahwi ka ahaato oo ha hilmaansanaado jaahilba ha ahaado qof aan u cilmi lahayn dhaqdhaqaaq salaadda inuu buriyo maadaama hay-adii ay doorinayso qof iska ciyaaraya yaa loo arkayaa salaadda inuu ku jiro loo arki mahayo qof iska socsocnay ka warran oo salaad ku jira haddana adhuu kudhahaya markaad weydiiso maxaa kuu dhacay ni omaba cilmi lahaynba inaan salaadda ay buriso dhaqaaq u buriyo lagu cudurdaari maayo salaaddiis way buraysaa dhaqdhaqaaqa marka saddex dhaqdhaqaaq oo yar maxaa ka mida bal tusaalaan ka bixino qofkii haddii tusaale ahaan isagoo saa u taagan ayuu madaxa doona inuu xoqdo gacantiibuu kor u qaaday madaxiibuu gaadsiiyey waa dhaqaaq wuu soo celiyey mar labaad waa dhaqaaq labaad laakiin haddii uu gacanta kor u qaado uu isagoo istaajinin uu soo celiyo hal dhaqaaq baa la xisaabay tallaabuu qaaday waa dhaqaaq hal lug lugtii kaluu soo qaaday waa dhaqaaq labaad tu kaluu qaaday saddexaad lug kale saddex bay gaadhay way burtisanaanta laakiin hadduu hal lug soo dhaqaa soo qaado tii labaadna uu soo qaado weli salaadda ma burin tu saddexaad hadduu ku daro salaada way burta bal hal iska ilaaliyaha dad badan maanta aad bu sameya masaladaas oo markii ay eh, dib u baxayaan ama hore usoo baxayaan waad artay dad baa iska soconaya waxoogaa madhabkeenina waa ka eh, ka warramaa haddii qofkii asagoo salaadii ku jiro eh, uu meel yarsaa uxoqdo kafkiisan ama baabacadiisan iyo intanba ma dhaqdhaqaaqayaan laakiin fartii unbaa yuu ka xoqonayaa meesha salaadii ku buri mayso dhadaqaaqa faraha xubnaha taabica sida farahoo kale iyo dibnaha oo kale hadduu dhadaqaajiyo dibnihiisa dad baa dibna iska dhadaqaajiye dibna salaadii baan ku akrinaynaaba hadduu xataa uusan waxba akrinayna ataa dibnihiisa iska dhadaqaajiyo asoo salaada ku jira iska aamusan salaadii ku buri mayso laakiin farahan waa un la mid hadduu faraha farta keligaas u dhaqaajiyo oo halkan aysan la dhaqaaqin hadduu in badan xataa wado ku buri maysa salaaddii laakiin haddii halkan la dhaqaaqdo oo saa dhaho salaaddii way ku buraysaa wixii saddex gaadhay marka saasaa loo ogaanayaa dhaqdhaqaaqa waaya araabicu mubtilka afaraadi an yataxaraka waa inuu dhaqdhaqaaqo xarakatan waaxidatan hal dhaqdhaqaaqo mufridatan xaddi ka baxday macnaa dhadhaqaaq weyn buu dhaqaaqay aw amase alaaثa xarakaatin saddex dhadhaqaaq buu la yimid mutawaaliyatin oo xidhiidhsan camdan barheedh buu oo la yimid kaana ha ahaado amase aw amase sahwan hilmaan aw amase jahlan garasho la-aan qofkii jahalka lagu cudurdaarmaya dhadhaqaaqa waa yahay alkhaamisu mubdilkii shanaadi an yakula waa inuu cuno aw yashrab ama uu cabo qaliila wax yar camdan ogaan cuno u cabo fain kaana hadduu yahay cunitaanka ama cabitaankaasi sahwan hilmaan darti aw amase jahlan garasho la'aan wa cudira qofkii loogu cudur daaro jahligaas oo uu yahay qof jahliga lagu cudurdaaraya qofka waa jahliga qofka baadiye ku soo koray ama baadiye ku soo noolaa meel culimadii ka fog miyigaasuu ku noolaa magaalo iyo meel culimo joogtaba ma arag qofka waa loo cudurdaari ila cilmi meel lagu hayo ma arage ama qof imika soo islaamay oon diinta waxba ka ogeen haddii uu salaada dhexdeeda wax ku cuno ama ku cabo waa lagu cudurdaari lam tabtul bilqaliili waxa lagu cudurdaari lakin waa wax yar wax yar ba afkiisa u yargeliyey balat bikaiiri wax badan laakiin lagu cudurdaari maayo cunto dhan buu saxa dhan buu ka saaray ya lagu cudurdaari maayo laakiin kabasho yar iyo eh, midix yar ama ama wax yar buu saa u yar leebsaday taas waa lagu cudurdaari qofkii jaahilka ahaa dee eh, jaahli jahligii aan soo xusnay marka wuxuu leeyahay mualifku cuntadii iyo cabbitaankii salaada way jabinayaan wax yarba ha ahaadaan xataa waxaa soo gelaya waxa yarka ah tusaaleahaan timir baabad cuntay salaada ka hor waxoogaa yar baa ku hadhay ilkahaaga timirtii ama sokortii macaankeedii baad carabka saa ugu yar qaaday oo waad yar dhadhansatay oo waad ka leqday anuuftii baad raacisay salaaddii way burtay shardi maa inaad cunto badan cunto cunto yar baa afkaaga ku yar hadhay oo markaad cuntay aadan ka aadan ka luqluqanin ama aadan ilkaha aadan ka saarin kas ayaad u badheedhay adoon hilmaansanayn ayaad u badheedhay waad ka laqday wix yaraa afkaa ku jiray waxa weyaan salaaddii way ku buraysaa walow xabad sokoraba ha ahaatee waxa aada laqayso salaaddi way ku buraysaa marka qofka ka buraysa waa qofkii u badheera qofkii laakiin hilmaan ay ka tahay ama jahli ay ka tahay jahligu inuu yahay jahli weyn oo qof dee baadiya kusoo dhashay oo kusoo barbaarayoo culimmadii ka fogaa ama qof soo islaamay wixii yaraa waa lagu cudurdaari cuntadii yar ama cabitaanka yar ee waaase macquulka dee dhigi karo qofkan laakiin hadduu cunto weyn cuno dee salaadii dhan baa hay-adeedii burburaysaa waxa weya salaadii lagu cudurdaari mahayo waa u soo celinayaa waay waaya alkhamisu mubdilkii hanaadi waxaa weeyaan an yaakul inuu cuno oo mase yashraba inuu cabo qaliilan waxyar markuu mualifku leeyahy qaliilan de wixii badnaana min baabi awlaa bu ka wada hamoodin wa waxa badan inaan lasu cadfinayo wixii yaraaba lasu diidan yahayba camdan ogaan fain kaana hadduu yahay cunidaas ama cabiddaas sahwan hilmaan aw jahlan ama garasho la-aan wa cudira jahli lagu cudurdaariyay qofkaas waa lagu cudurdaariya waan soo xusnaye lam tabطul ku buri mayso bilqaliili wixii yaraa ee cunid ama cabid aha wa baطlat bilkaiiri wixiisi badnaa way ku buraysaa asaadisu mubdilkii lixaad waxaa weeyaan ficlu shayin shay inuu sameeyo oo min mufatiraati saa'im qofka sooman waxyaabaha afuriya hayra alakli washurbi oon ahayn cunid iyo cabid wuxuu ku leeyahay mualifku haddii qofkii uu la yimaado shay qofka sooman uu ku afuro oo soonkii ka jebiya salaadda dhexdeeda kula yimaado oon cunid iyo cabbitaankii aan soo xusnay aan ahayn sidoo kale salaadiisu way ku buraysaa tusaalaheedu waa maxay sida qori inuu dhegta geliyo oo kale qofka sooman hadduu qori baalkan dee dhagaha la gelgeliyo hadduu qofka dhegtiisa ugeliyo oo dhegta ku cukayo hoos u geliyo waxa weyaan salaadii eh, soonkiisu ku burayaa cinda shaaficiya madhabkeenna salaadana kadaalika way ku buraysaa cuntana maaha cabitaanna maaha amaba xaakadii ayaa qofkii usoo istaagtay carabka meel u dhow afkiisa usoo dhawaatay inay soo baxdo xaakadana waad garanaysaa candhuuftu way ka duwanta way culusta xaakadu qofka sooman waxaa laga rabaa xaakadiisa inuu soo tuf haddayba usoo dhawaatayba inuu hore usoo tuuraa loo bahay inuu dib u celiya ma ah hadduu dib u celiyo soonkiisa uu ku jabaya candhuufta laakiin ma ah haddii uu salaada sidoo kale ay ku qabsato xaakadii usoo dhawaato uusan soo tufin oo dib u loqo salaadii way ku buraysaa om salaadii adoo ku jiraad xaakadii banaanka ku tufi maye maradaada ku jajabi adu si un iskaga dabar laakiin ha la qibin salaadda dhexdeeda waayahay asaadisu mubdilkii lixaade ficlu shayin shay in la sameeyo wa min fatiraati saa'imi qofka sooman waxyaabaha afuriya ka mid ah hayra alakli oo aan ahayn wax la cuno iyo asaadisu shayga lixaad ee salaada burinaya cafan asaabicu kan toddobaadi waxaa weeye qaطcu niyati niyada oo la gooyo kaan yanwiya waa inuu niyeystada alkhuruuja salaadii min asalaad salaada inuu ka baxo inuu niyeysto qofkii haddii uu niyeysto inuu niyadii jaro niyadii buu jarayba oo wuxuu niyeystay salaaddii uu iskagaba baxaba mar hadduu niyada la yimaado marka uu saa u way jabtay haddaba waa qalbiga buu ka nigeystay waa afka waxaa kama samaynin adigis salaad soo jiray ayunbuu niyeystay inuu iskaba baxda uu salaaddii ka baxo bimujarad uu niyeystay salaadda inuu ka baxo salaadiisii way burtay ilan waan ognahay niyadu waxay ahayd ruknu min arkaani الsala rukni arkaanta salaada ka mid ah weliba arkaanta rukniga ugu muhiimsan weeyaanba ee salaada dhan bay ku dhisan tahay inama acmaalu bالniyaat mar haddii marka uu salaadiiba uu niyeystay inuu ka baxo salaaddii way jabaysa الثامن ka sdedaad tacliiq الkhuruuji minha tacliiq الkhuruuji inuu ku xidho ka bixitaankeeda minhaa salaaddii oo laga baxo uu ku xidho shay kale tusaale ahaan oo kale kaanyawi waaba inuu niyeyste ee idaa jaaa zaydun zayd ninka la yidhahda hadduu yimaado kharajtu minhaa salaaddii waan ka baxayaa tanii tii hore way kala duwan tahayoo tii hore waxba kuma xidhinba wuxuu yidhi salaaddii waa iskaga baxaya qalbi ka niyeysta taasi way salaaddii way ku guraysaa tanna wuxuu ku xidhay salaadiisii ka bixitaankeedii shay kale oo wuxuu yidhi hebel hadduu ii yimaado aan sugayey salaadii waan ka baxaya hadda waan iska sii sunaysanaya waan iska cibaadaysanayaa laakiin hebel mar alla markuu soo istaago salaadaas isma isma hayno waan iskaga baxaya ya waa ninku salaadda ufududa waayahay marka salaadiisi way buraysaa oo ma waxay buraysaa hebel markuu yimaado maye markaaba way buraysaa marka uu niyeystay inuu salaadii uu ku xidhay hebel imaanshihiisii ama maalan shaygaas hadduu uu helo amaba waktiga haddii la gaadho ay shay uu ku xidhaba salaadii markaa uu niyeystay inuu shaygaa ku xidhaba qalbigu ka niyeystaba salaadiisi way burtay markaasay burtayba ila niyadiibuuba tacliiq geliyey niyadii jasmi u baahanayd in la gooyo ayuu tacliiqba geliyey masalada ku xigtana waa u dhowdahay bal hadda u fiirso tanna saddexda masale eh, isku xiga way isu dhadhow yihin intaba niyaday ku saabsan yihin ataasicu ta sagaalaad ataradudu waa inuu ku noqnoqdo ama uu ka taradudo oo ku laalaabto ka labalabeeyo fii qaciha salaada goynteedii kaan taxdua lahu mualifku tusaale ku siinayaayo kaan taxdua lahu waaba inay u soo darido ama u timaado xaajatun baahi fii salaati salaadda dhexdeeda salaadda dhexdeeda baahi ku timid waxba u baahday fataradada macnaha cafan cafan shay uu u baahnaa xaaje uu u baahnaa ayaa u timid salaada dhexdeedii shay u baahnaa baa u yimid fataraddada wuxuu ku taraduday oo uu ku labalabeeyey bayna qaطci salaati salaadda inuu gooyo wاlkhuruuji minha uu ka baxo iyo wa bayna iyo inuu salaadda iska dhammaystirto qofkani wuxuu sugayey saaxiibkii inuu yimaado oo aada u baahna oo dan muraad muhiim u ka qofkii baa yimid wuuna degdegayaa qofkii oo qof sugaya ma aha intuu salaada ka baxayo markaasaa wuxuu is yihi qofkan arinku kaa taga ood heli weydaa salaadiin wuu ku jiraa ma ka baxa ma iska dhammaystirataa salaaddii war iska wada salaada maya waan ka bixi maya taradud baa ku dhacay qofkii wuu labalabey wuu labcalay mujarad taradudkaa niyada u ka taraduda ma ka baxdaa ma ku jirtaa iyo salaaddii ku burtay marka masaladan iyo tii hore way kala duwan yihiino tii horena waxbuu ku xidhay taradud ma ah hebel hadduu yimaado ama shaygaa haddaan helo ama xilligaas hadduu waan ka baxaya sabaanti tanna wuxuu yihi ma ka baxaa ma ku jiraa tii horena wuuba nigeystay inuu ka baxo marka saddexdaa masala saasay u kala duwan yihiin intaba niyadii ku saabsan yihiinoo marna niyadiibuu qofkii jasmiyey inuu gooyoba marna waxbuu ku xidhay marna wuu ka taraduday inuu ka baxo iyo inuu ku jiro intabay ku buraysaa salaadii ataradudu waa inuu ku taradudo fii qacihaa salaada niyadii goynteeda cafwan qacihaa damiirka waxaad u celisaa salaadii u celi kaan taxdua lahu waaba inay usoo ku timaado xaajatun xaajo ayaa u timid fi salaati salaada dhexdeeda wuxuu u baahnaa baa u yimid fataradada marka wuxuu ku taraduday bayna qaطci الsalaati salaadii in uu gooyo wاlkhuruuji minha inuu ka iyo minha wa bayna اtakmil inuu dhamaystiro ayuu ku taraduday salaadii way buraysaa laakiin ka warrama qofkii hadduu yahay saaxibu waswaas qof muwaswisa weeye dadka ahlu waswaaskana waad garanaysaanoo salaadda markay xidhaan ayuu waswaas u imaanayaa salaadii inuusan xidhanin war salaadii miyaad xidhantay mise maadan xidhanin haddana uu ka bixi haddana uu soo xidha mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad marka qofkaas taradudkiisa ma eegeynaa oo markii uu salaaddii uu galo hadduu isdhaho ma ka baxdaa talow ma eegeynaa ma eegeyna qofkaas haddii aan taa eegno qof saaxiib waswaasa salaadda u guntami mayso weligiiba <laughs> maxaa yeelay weligiiba de arrintan way haystaa waa lagu ibtileeyey taradudkani waaba waaba wax lagu ibtileeyeyba mar kasta kama kama fursanayo marka qofka asaga waa mus kuma jiro halkaa inaga dhig saxi waswaaska yani asaga waa kuma jiro tan waxaan ka hadlaynaa qofkii caadiga ah alcaashiru kii tobnaad ashaku fii waajibin inuu ka shakiyo waajib oo min waajibaati niyati niyada waajibaadkeedii ka mid ah idaa aala zamanuhu zamankii zamankii shakigaasi inuu hadduu dheeraado curfan caad ahaan markii la fiiriyo dadka curfigababa haddii uu dheeraado ow amase facala macahu shakigii buu la sameeyey ruknan rukni ficliyan oo ficli ah ow amase qawliyan qawli ah bimacnaa mualif wuxuu ku leeyahay qofkii niyadii buu ka shakiyey waajib waajibaadkeedii ka niyada waa soo xusnayoo oo nidhi saddex niyada loola imaanaya shaygii inuu salaadii inuu qasto qasdu ficli salaa iyo inuu salaadii uu tacyiiniyo waxay tahay iyo fardiyadeeda inay salaaddii salaad waajib inay tahay salaad u qasto iyo inay farad tahay inuu qasto iyo inuu salaadii xadido magaceedii sheego oo ni qalbiga uu ka niyeysto inay tahay salaad duhr salaad casr salaad maqrib markaa qofkii markii uu salaadii galay kadib ayuu ka shakiyey niyo miyaa niystay horta inay duhur tahay mise inay casar ma xadidin salaadda aad tukanayso mise maadan xadidin oo niyadii maadan la imaaninba kayfiyadeedii inay tahay salaad duhura ma cayintay mise allah hormaa iska tegi ayuu ka shakiyey mujarad shakiga oo ka shakiyey salaadii baa ku buraysa waa inuu la yimaadaa laakiin goray ku guraysaa haddii shakiga zamankiisii uu dheeraado curfi ahaan curfiga dadka waxay dheeri u yaqaanaan xoogaa buu ku shakigaa ku jiray hal mirir ama laba mirir oo kale ama saddex mirir o kale oo wakti dheer ama shan mirirba dheer xoogaa buu ku jiray qofkii shakigaas ama maba dheeraanine asagoo weli shaki ku jira sakanada ha ahaatee ayuu rukni arkaantii salaada la yimid salaaan rukuucdii markuu ku shakinay waay markuu sii rukuucay ayuu shakiga la ku yimid rukuucdii buu la yimid sakano yar buu rukuucsanaa uu soo kacay salaadaasi weli shaki buu ku jiraa salaadaasi way burtay lakiin meesha waxaa ka baxay haddii niyadiisi ay ku soo dhacdo ilbiriqsi niyo miyaad xidhatay salaaddii oo waajibkii niyada miyaad la timid lagama hadlay niyada hadduu ka shakiyo niyada hadduu ka shakiyo inuu la yimaado dee salaadaasi maba waa inuu la yimaada lakin waxaa laga hadlayaa salaada niyadii waajibaadkeedii ma la yimid oo ma dhammaystira haddii uu ka shakiyo ilbiriksi oo markiiba ka baxdo qalbigiisi khatar wax qalbi kusoo dhacay mu aha taasi salaad waxba yeeli mayso mar hadduu shakiga u sii socon alxaadi cashara kii koo iyo tobnaad ee mubdilaadkii ka mid ah qaطcu ruknin rukni inuu gooyo oo min arkaaniha arkaanteedii ka mid ah alficliyati ee ficliga ahayd macnaha jawaarix xubnaha laga samaynayey oo muxuu u goynayaa ruknigaas baxaya oga soo noqonaya liajli sunnatin sunno inuu sameeyo awgeed rukni buu ka tegaya waajib ah wuxuu oga tegayaa sunno uu soo dhaafay inuu sameeyo laakiin ruknigaa uu ka tegayana waa rukni ficli ah rukni qawliga ah, ma aha tusaalaheedu waa maxay kaman qaama waaba qof istaagaye naasiyan asagoo hilmaansan litashahud اlأwali atixiyaadkii hore waa sunno atixiyaadka hore uma dabeetana caada lahu wuu u soo noqday atixiyaadkii caaliman asagoo ogaan og inuu xaaraan tahay inuu u soo laabto cilmigu u leeyahay inaan haddaad istaagto inaan loo laaban karin atixiyaadka hore haddaad soo hilmaanto inaad u laaban karin cilmigu u leeyahay caamidan ogaanna wuu u sameeyo ma hilmaansano qofkani salaadiisii way buraysaa qofkani rukni buu gooyey arkaantii ficligeed ka mid ah arkaantii ficliga laga hadlay waa maxay waxa weeyaan waa qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo wix la midka ah wuxuu ka soo tegey sunno markuu rukni kale oo ficli ah uu gudo galay ayuu soo xusuustay sunnihii inuu ka tegey wuu ka soo laabtay oo ruknigii ficliga intuu ka soo laabtay ayuu sunihii yuu usoo laabtay salaaddiis way buraysaa atixiyaadka hore waa sunne qofkii markii ragcaddii labaad uu tukaday meeshii uu fadhiisan lahaa buu iska istaagay istaaggii markuu istaagay rukni buu gudo galay kadib buu soo xusuustay inuu atixiyaadkii hore ka soo tegay waxaa laga rabaa inuusan laabanin oo sii wato salaaddiis hadduu laabto salaad way buraysaa haddii marka uu halkaa ka soo laabto oo fadhiisto atixiyaadka dambe u fadhiisto isagoo sunnihii samaynaya oo rugni ka soo noqdo salaadiisii way buraysaa waa haddii laakiin u cilmi leeyahay masaladan weliba qofka lagu yacani laleeyahay haddii uusan u cilmi lahayn oo jahlu ka yahay ma aha jahligii markii hadda aan soo xusaynaye ahaa qofka baadiyaha ku soo koray ama qofka hadda soo islaamay ma aha waa qof kasta oo masaladan aan garanaynin aan u cilmi lahayn hadduu doono weligii magaalada dhex joogo culamada culamo la koorba ha ahaadee ninka culamada ka abidhow ha ahaadee culamada ka soo dhegeyste laakiin masaladan oma cilmi lahayn waa lagu cudurdaari maxaa yeelay masaladani waa masale daqiiq ah oo qofka dadka caamada ah inta badan ka qarsoomi karta marka waa lagu cudurdaaraya haddii marka qofkii uu asagoo og inay xaaraan tahay inuu salaadii qiyaamka ka soo laabto uu soo laabto cilmina ula inay xaaraan tahay salaadiisi way buraysaa hadduu jaahil yahayna waa macduur uusan u cilmi lahayn haddii uu hilmaansan yahayna wuu og yahay inay xaaraan tahay laakiin wuu hilmaansanaa inuu salaad ku jiro u hilmaamay amaba maxaanku dhahaaye inay xaaraan tahay soo noqoshaduu hilmaamay cilmi u laha lakiin cilmigiisi wiilooga waa macduur markaas waaya alxaadi cashara kii kooiyo tobnaad qaطcu ruknin rukni inuu gooyo weeye min arkaaniha salaadda arkaanteeda ka mid ah alficliyati ee ficliga ahayd liajli sunati sunna inuu u gooyo awgeed kaman qaama waaba qof istaagay oo naasiyan isagoo hilmaansan litashahud اlawla taxiyaadkii hore uma dabeetana caada lahu usoo laabtay caalima asagoo u cilmi leh inuu xaaraan yahay noqoshadaasi caamidan u bareeraya ogaan u samaynayo qofkii haddii uu ka warrama muuna wada istaagina wuu yar hinqaday markuu sii kici rabo wax yar usa yar sara joogsaday lakiin weli istaaga dhamaystirin xadar qiyaam uusan gaadhin ayuu soo xusuustay in atixiyaadkii hore ma fadhiisanaya mise ma fadhiisanayo wuu fadhiisanaya markaas waxaa laga hadlaya qof maanta u sara joogsaday ama xaddii qiyaamka u soo dhowaaday haddii xataa uusan wali dhabarkiisa toosinine laakiin qiyaam lagu tirinayo markaa ma laaban karo lakiin hadduu intuu soo ki asagoo kici raba markuu saa usoo sara joogsadayba ama weli aan qumaad u istaagin hadduu soo xusto markaa wuu fadhiisanayaa salaadiisina ma burayso الثاني caشhaرa kii labiyo tobnaad ee salaada burinayay waxaa weeye albaqاء fيi ruknin rukni inuu ku nagaado idaa tayaqana waa haddii uu hubsado tarka maa qablahu ruknigii ka inuu ka tegey aw amase shaka uu ka shakiyo fiihi ruknigii ka ma sameeyey mise ma samaynin buu ka shakiyo ruknigii ka idaa taala waa haddii uu dheeraado shakigaasi ama cafwan baqaagaasi nagaanshahaasi uu ka nagan rukniga curfan xagga curfiga markii la eego curfiga dadka hadday dhaha dadka eh, inta uu qofkani uu ku nagaa halkan rugni uu ku jiray way dheerta weeye bal yalzamuhu waxaa laasim ku ah soo xusuustay inuu rugnigii ka horreeyey ka tegey ama ka shakiyeyba alcawdu inuu soo laabto fawran si deg ah ilaa ficli maa tayaqana tarkahu inuu sameeyo wuxuu hubsaday ka tegitaankiisii rugni ka horreeyey hubsaday inuu ka tegey inuu markii usoo laabtaa waajib ku ah aw amase shaka fiihi uu ka shakiyey ka tegitaankiisii ilaa in kaana inuu yahay mooyaane ma'muuman qof ma'muumo salaadiisii qof kale ku xidhanaya fayaأtii wuxuu la imaanayaa birakcati ragcadayuu la imaanayaa bacda salaami imaamihi imaamkiisii markii uu salaamo naqsado kadib ayuu ragcad la imaanaya qofkaasi ma'muumka ah walaa yajuusu lahu oo mana banaano ma'muumkii alcawdu inuu laabto isaga oo imaamkiisii weli ku xidhan mualifku wuxuu ku leeyahay qofka haddii uu isagoo rukni ku jira uu soo xusuusto ruknigii ka horreeyey inuu ka tegay ama uu ka shakiyo oo uu ruknigaa kusii jiro kusii dheeraado asagoo xusuusta rukniga ka horreeyeyba inuu ka tegey salaadiisii way buraysaa ata ama ataa ka shakiye tusaale ahaan qofkii sujuuday markuu sujuuddii la dhacay ayuu soo xusuustay rukuucdii ka horreysay sujuudda inuu ka tegey wuu hubaa sujuuddiiu iska sii watay way buraysaa salaadii ama wuu ka shakiyey nin horta rukuucdii ma la imaaday mise lama imaanin waa boqol kiiba konton shakigiisu waa isleegyahay ama xataa boqol kiiba lixdan xataa fuqahadu halkao kale shaki ma kala qaadayaan dhanni iyo shaki ma kala qaadayaane marba hadduu taraduday waa u shaki eh xataa boqol kiiba lixdan iyo toddobaatan hadduu gaadhee ma rukuucda mise maadan rukuucin hadduu ku sii nagaado rugnigaas salaadiis way buraysaa maxaa laga rabaa saysa salaadiis u burin mar alla markii uu ka shakiye ama uu hubsado inuu rukni ka horreeyey uu ka tegey inuu hore u soo kaco ruknigii uu ka soo tegey uu la yimaado ayaa laga rabaa waaya laakiin maxaa laga taas hadduu yahay ma'muum waa ma'muum qofka ma'muumkii ka dib u laaban maayo ilaan salaadiisii waxaa laga rabaa mutaabacat alimaam imaamkiisi inuu raaco ayaa laga rabaaye salaadii dib u laaban maayo oo rukuucdu ka soo tegey uu hilmaamay dib ugu noqon maayo ee imaamkiisu ku xidhnaan salaadiisi uu iska wadan imaamkii salaadii ma ka baxay ma ka salaama naqsaday ragcaddii uu rukuucdeeda ka soo tegey ayuu la imaanaya ragcad kaamilu la imaanaya rukuuc keligeed ma ah oo dhan way burtay wax ka soo qaad male wa kaan lahayn hadduu rugni ka soo tago wixii ka dambeeyey waa laqwi ilaa rugniga kale laga gaaro rugniga rugnigiisi laga marka ragcaddaas o dhan way burtay laakiin waa macduuro qofkani maadaama uu maamuum yahay dee maamuumka imaamkiisa ma khilaafi karo imaamkiisi waa inuu raacaa oo uu ku dayda inamaa jucila alimaamu liyutama bihi laakiin mar alla markuu imaamkaas salaaddii dhammaystiro waa in uu asagu istaagaa oo ragcaddii uu ruknigeedii ka tegey rukuucii wuxuu doonaba ka tagay ama sujuud iyo wix la mid ahe waa inuu la yimaado ragcaddaasoo dhammaystira aلثaanي caشhaر kii labiyo tobnaad albaqaau fii rukni rukni inuu ku nagaado idaa tayaqana waa haddii uu hubsado tarka maa qablahu rukni ka horrey ka tegaye aw amase shaka fiihi wuu ka shakiyey ruknigaas ka horreeyey inuu sameeyey in kaleu ka shakiyey idaa taala waa haddii uu dheeraado nagaanshahaas curfan xagga curfiga dadka bal yalzamuhu waxaa qasab ku ah oo ku waajiba alcawdu fawran deg ilaa maa facal ilaa ficli maa tayaqana wixii uu hubsaday samayntiisa tarkahu ilaa ficli maa tayaqana tarkahu wuxuu ka tegey wuxuu hubsaday ka inuu sameeyo ayuu deg ugu noqonaya aw amase shaka fiihu ka shakiyey ka tegitaankiisa in kaana ma'muuman inuu yahay ma'muun mooyaane oo fayatii markaa ma'muumkii asagu noqon maaye fayatii wuxuu la imaanayaa birakcatin ragcad uu la imaanayaa bacda salaami imaamihi imaamkiisii markuu salaamu naqsado kadib walaa yajuusu lahu lcawdu noqosho ooma banaano mamuumkii fahaadihi alaxkaamu axkaamtan aan soo sheegnay ee shuruudii salaada iyo arkaanteedii iyo mudilaadkeedii ah yalzamu kulla muslimin muslim kasta waxaa ku ah macrifatuhaa inuu barto maxaa yeelay salaadii waajib waxay ku asaxaysay in la bartana waa waajib maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wixii waajibun ku dhammaystirmaynin la'aantii waa waajib haddii aanan salaadii tukan karin ilaa aad arkaantan barato iyo shuruudan iyo salaadan waa waajib inaad barataa maxaa yeele qof seeguu oola imaan shuruuddii iyo arkaantii mubdilaadkiina oga fogaan asaga oon u cilmi lahayn marka waa inuu bartaa salaaddii ilan asixi mayse shuruuddii la-aanteedii iyo arkaantii la iyo mubdilaadkii hadday imaadaan waa yahay walilwuduu'i weysadii waxay leedahay walguslii maydhigii labadii aan horey usoo xusnay iyo wasalaati salaadiiba saddexda aan horey usoo sheegnayba sunanu kaiiratun jiddan sunan badan bay leedahay faman araada qofkii doona xayaata qalbihi qalbigiisa noloshiisa wاlfawza iyo inuu liibaano cinda rabbi rabbigiisa agtiisa falyatacalamhaa ha barto sunantaas wayacmal bihaa ha ku dhaqmo falaa yatrukha kama tegayo sun sunayaashaas ilaa mutasahilun qof wax fudaydsanaya mooyaane aw laahin qof ka jeeda oo waxba aan ku falaynin sunanta mooyaane aw amase saahil qof hilmaansan sunantanba aan garanayno cilmiba ulahayn mualifku raximah اllahu tacaala wuxuu noo soo sheegay shuruuddii iyo salaadii wii shardi u ah iyo wixii salaada rugni u ah iyo wixii salaaddii burinayay waa intii salaadda ay ku asaxaysay buu inoo soo sheegay oo faahfaahsan wuxuu yidhi anugu sunankuuma soo sheegin oo kitaabkaygan uguma talagelin aan sunanta ku sheego salaaddu intay ku asaxaysa ee laasimka ah ee daruuriga umaan ku sheegay laakiin ogow waweysadu waxay leedahay sunan qabaysigu mayhigu wuxuu leeyahay sunan mayhiga janaabada iyo iyo xajadka abarka ah salaaduna waxay leedahay sunan sunan aad u badan sunantaas kutubta mudawalaadkaa sheega ee faahfaahsan sunantaas waxaa looga baahan yahay qofkii liibaan raba in uu barto ma dhihin mualifku waa ku waajib laakiin shuruuddii salaada ku asaxaysa iyo waajib arkaantii iyo muqdilaadkii waa waajibku waa ah in la barto kuwaasi war kama taagno hadal kama taagno salaadii baaba ku asaxaysa ku taagane laakiin sunantii ayuu waajibna ahee laakiin way fiican tahay inuu barto waa sunna inuu barto shaygii iyo xukumkiisii iyo iyo barashadiisi waa isku xugum hadduu waajib yahayna barashadiisi waa waajib hadduu sunno yahayna barashadiisi waa sunna waaya marka qofkii liibaan rabuu yihi ha oo qalbigiisu inuu noolaado ilaahayna agtiisa uu ku liibaano sunantaas ha barto hana ku camalfalo yuusan ka tegin buu ihi ka taga waa uun qof fudaydsanaya sunantii nabiga alayh slat slam uu noo ka jeedsanayo waxba ku falaynin amaba cilmiba aan u lahayn oo jaahil ah oo hilmaansan oo waxaabaa ku baraarugsanayn sunanba inay jirto baan ogeyn saddexdaa mid weeyuu ku leeyahay mualifku marka wuxuu kuu buurinaya mualifku inaad sunantii aada barato ood ku camalfasho kugu boorinayaa waaya wlilwuduui weysadii waxay leedahay walgusli maydhigii wasalaati salaadii sunanu kaiiratu jiddan sunan badan faman araada qofkii doona xayaata qalbii qalbigiisa inuu noolaado alfuusa cinda rabbi rabbigiisa agtiisa inuu ku guulaysto ku liibaano falyatacalamhaa sunanta ha barto maxay fadli badan bay leedahay wayacmal biha ha ku dhaqmo yuusan baran kelie eh. barasho iyo ku dhaqan haskugu daro sunantii salaada iyo weysadii sunanteedii iyo maydhigii sunantiisii way noo imaan doona insha allahu tacala kutubta soo socotee kitaabka ka faahfaahsan ayaa inoo cad noo faahfaahin doona sunantaas falaa yatrukha yuusan ka tegin sunantaas falaa yatrukhaa falaa yatrukuhaa weeyaane waa khabari ee eh, laadan laadii naahiyadii maaheed waa laa naafiye eh falaa yatrukuhaa kama tegayo sunantaas ilaa mutasahilun qof wax fudaydsanaya sunantaa fudaydsanaya mooyaane aw amase laahin qof ka jeedsanaya oo sunantaa waxba ku falaynin wuu u cilminaya laakiin wuu waxba kuma falayaba sunantii aw amase saahin waa qof hilmaansan oo qaflad kaga jira jaahilin oo cilmiba aan u lahayn sunantaas wallahu tacaala